alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wala tajcal maa callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiiska boqol iyo saddex iyo labaatan can ilbaraa'i bni caazib bukhaari wuxuu ka soo wariyey baraa ibni caazib wuxuu ka soo wariyey radia allahu canhuma qala salax nabiyu sal allahu alayh wasalam almushrikiina yowma alxudaybiyati cala alaaati ashyaa wuxu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam wuxuu kula heshiiyey oo kula musaalaxooday almushrikiina gaaladii quraysheed yowma alxudaybiyati maalintii xudaybiya mawdica ay degeen baa waxaa ku yaallay geed yar baa ku yaallay geed qallooca ku yaallay shajara xadbaa yacni xadbaa xadabku waxa weeye yani markaa tuurtaya ayaa loo isticmaalaa axdab iyo xadbaa imra'atun xadbaa iyo rajulun axdab nin tuur leh iyo imra'atun xadbaa gabadh tuur leh marka geedku wuxuu ahaa yani shajara xadbaa tashiir baa la geliyoo yani waxaa laga dhigay yani inay marka waxaweeye yani qallooceedu inuu yaraa marka mawdicii maadaamay ku taallay geedkaasi ayaa loo nisbiyey waa meeshii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay ay degeen maalintaa xudaybiya nebigu wuxuu kula heshiiyey oo sulxu kula galay mushrikiinta calaa alaaati ashyaaa saddex shay buu kula galay wuxuu heshiis kula galay ana man ataahu kii u yimaada nebiga calayhi salaatu wasalaam min almushrikiina jihada mushrikiinta iyo xagga mushrikiinta uga yimaada raddahu inuu soo celinaayo ilayhim iyaga u soo celinaayo waman ataahum kii u yimaada min almuslimiina xagga muslimiinta ka yimaada lam yarudduuh inaynay u soo celinayn lam yarudduuh inaynay u soo ama min almuslimiina xaalay muslimiinta uu ka mid yahay lam yarudduuhu inaynay u soo celinayn ciddii gaalada u timaada oo muslimiinta ka mid a inaan loo celinayn marka muslimiinta oo nebiga loo celinayn ama xagga muslimiinta ka timaada inaan dib loogu soo celinayn nebiga calayhi salaatu wasalaam wa an yadkhulahaa iyo inuu soo galo nebigu calayhi asalaatu wasalaam maka min qaabilin sanadka soo socda inuu soo galo sanadkan inuu noqdo lakiin sanadka soo socda inuu soo galo wa yuqiima dabeedna uu ku sugnaado biha maka uu ku sugnaado alaaata ayaam saddex maalmood uu ku sugnaado walaa yadkhulahaa iyo inaanu soo gelin ila bijulubaani silaax yacni hubka oo galkiisa ku jira mooye si kale inaan kusoo gelin julubaan waxa weeye waa waxaa hubka markaa la geliyo seefta galkeeda iyo marka waxa weeye ashyaada la midka wey yani marka waxa waa inuu ku jiraa yani galkoodii waa inuu ku jiraa oo hub galka ka baxsan waa inaan la soo gelin julbaanku waa galalka ay leeyihiin hubku ay leeyihiin la geliyo asayfi silaaxa ka bedelo asayfi yani ay bijulubaani asayfi waalqawsi wa naxwihima yani seefta marka waxa galkeeda oo bimacnaa seeftiina ku jirto iyo waalqawsi yani qaansada galkeeda yani meeshay ku jirtay oo iyaduna marka ay ku sugan tahay wa naxwihima iyo ashyaada la midka fa jaaa abu jandalin kadib waxaa yimi saxaabiga la yidhaahdo abu jandal ayaa yimi oo marka waxa weeye waa abujandal ibnu suhayl ibnu camrin ninkii gaalada matelaayey heshiiska u qoraayey ee geesta gaalada matelayey baa dhalay ya marka waxa weye waa ina sahayl weeye nusakha qaar waxay qorayaan waa abujandal ibnulcaasi ayay qorayaan lakin ta noocaas waa kala yani sax maaha hmm? taasi waa magaca wax ku saabsan magaciisa ma taxaquqin lakiin waa arkayay markaa nusakhu inay qorayaan cabdullaahi magaciisa laakiin kutubaha marka isaabada iyo markaan eegay isticaabka iyo magac qori maayaan azubayr ibnu bakaar isagu wuxuu odhanaya caasi baa magaciisa loodhan jiray cid kaloo magaciisa sheegaysana mabaaragba marka waxa weeye abu jandal eh, ibnulcaasida la qorayo eh, bacdibaa waxay yidhaahdeen sida zubayr ibnu bakaar magaciisa alcaasi la jiray cid kaleoo marka kole cid badanoo sheegta ma arag marka laakiin waxaa la hubaa inuu abu jandal ahaa ibnu suhayl ibnu camrin laakiin waxaa laga dhigaya hadda markaa qaarkood yani markaa inuu inan wiil yahay oo markaa awow u yaho kale saxna maaha saxdu waxay tahay waa inuu ina suhayl ahaa oo waladu sulbi u ahaa fa jaa abu jandalin abu jandal baa yimi yaxjulu yani xaalu ku soconayo yani waxa uu soconaya baa lay mashi acraj oo kale oo qof xidhan weeyo yani si aan marka waxaweeye qofka dee sii daysan u soconayn oo kale u soconaya labada addin buu ka xidhan yahay makuu ku xidhnaa oo soo baxsaday marka isagoo waxaweeye xarkihii wixii ku xidhnaa ay marka waxawe sidii ugu xidhan yihiin ayuu goobtii marka waxa muslimiintu ay deganayd ayuu yimi aabbihii oo marka heshiiska nebiga la qoranaya oo heshiiskii marka waxa la qoray laakiin aan weli la dhammaystirin qodobadana ay ka mid ahaayeen waxa la qoray ayuu yidhi muxamadow cidaa celiso kaasaa ugu horreeya kaas ayaa uga horeeya markaasuu weli heshiiskii maynaan dhammayn markaasuu kaa haddaanad celin waxba kula qoran maayo nebigu waa aqbalay in la cesho markaasuu meeshii ka musannaaday markaasuu yaa macshar almuslimiin magaalaa lagu celinayaa yacnii ifitnaynayo diintaydii iga fitnaynaya o idhibaataynaya dee marka cawaatiftii baa kacday ya yacni dadkii yacni markaa in badanoo ka midi waxa weeye arrinkii waxa weeye waa waa saameeyey waa saameeyey nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa faraj idin yeeli doona heshiis baanu hadda la gallay marka waxa weye allah baa faraj idin yeeli doona buuri faraj ilaahay baa idin yeeli doona haatuu odhanaayo saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen ittahimu ara'ya fii diinikum waa ra'yiga tuhmaysta diintiinna yacni markaa inaad ra'yi wax kaga sheegtaan ka shakiyo tuhmaysta wallaahi haddaan awoodi karaya buuhi maalintii xudaybiya ya amarkii nebigu uu yidhi waa celis marka abujandal inaan baajiyo haddaan kari karo haddaan kari kari lahaa waa baajin lahaa dee khayrkuna wuxuu ku jiray sida dee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yeelay ayaa khayr ku jiray taasuu khayr ku jiray cumar laftiisu waa tii nebiga uu yimi calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi yaa rasuul allah alasna cala alxaq miyanaa xaq ku sugnayn markaasuu yidhi markaa waxn haa waa ku sugannay miyn iyagu baail ku sugnayn haa waa ku sugan yihin alaysa qatlaana fi ljannati wa qatlahum fi naar miyaan kuwa laynaga dilaa janno gelayn kuwa iyaga laga dilaana naar gelayn markaasuu haa waa gelayaan facalaama nucti daniyata fii diinina maxaan taliidata u dooranaynaa diinteenna ugu dooranaya taliidata nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu hi innii rasuulu allah walastu acsii rasuulkii allah baan ahay allah rasuulkiisii baan ahay allahna ma caasiyayo arrinkan cisyaan maaha waa ka tegey abubakar buu tiri markaasuu maydna xaq ku sugnayn abubakar ma ogeyn hadalka nebiga ay isdhaafsadeen ya miyaynaan xaq ku sugnayn iyaguna baatil ku sugnayn wuxuu idhi haa kuwa laynaga dilaa miyaynay janno gelayn kuwa iyaga laga dilaana miyaynay naar gelayn markaasuu yidhi haa waa gelaya facalaama nucti daniyata fii diinina maxaan taliidata u dooranaya diinteenna ugu dooranaya taliidata markaasuu huwa rasuulu walaysa yacsiih siduu nebigu ugu jawaabay sidiisu ugu jawaabay ya abubakar waxaa aclam asaxaaba saxaabada ka ugu cilmiga badan bu ya waa rasuulkii ilaahay allahna ma yani khayrku wuxuu ku jiraa siduu marka isagu uu gartay ya ama uu sameeyey baa khayrku ku jira fa ja'a jandalin abu jandal baa yimi yaxjulu yani xaaluu ku soconayo eh, fii quyuudihi yani marka wixii lagu xidhay waxaa laga yaabaa silsiladoo kale iyo de wax in lagu xidhay waxaanu iska furi karayn weeyaan waxani marka waxay noqotay inuu wixiioo ku xidhan la soo socdo uu ku soo socdo ilaa uu goobtii ku yimi ilaa uu goobtii ku yimid meeshii loogu xidhay unbuu markaa awooday inuu meeshii markaa waxaa ka soo baxsado laakiin wixii sidii bay ugu xidhan yihin aasaartii tacdiibka in la dhibaataynayey raadadkeedu waa ka muuqdaan oo dee waa kana waaba xidhan yahay ya wixii marka addimadii uu ka xidhnaayo iska furi kari waayey sidii bay u xidhan yihin meeshii loogu xidhay uun taasuu awoodi karay markaa inuu taa ka soo baxso faraddahu ilayhim nabigu calayhi salaatu wasalaam waa u celiyey nebigu waa u celiyey heshiiskiina sidii ku dhacay imaam axmed wuxuu soo wariyey markii ay noqotay heshiisku markuu dhammaaday inay noqotay suhayl ibnu camri inankiisii inuu kaxaystay abujandal weliba goobta lafteediibuu ku dhirbaaxay baa layihi markiise markaa uu wax ku dhufdhufta markay noqotay inuu kaxaysto markaa u noqotay cumar baa markaa intuu u tegey buu u dhowaaday ya markaasaan dabeedna waxa weyan waxaan u dhoweeyey buu idhi seefta marka waxa weyaan yani halka la qabsado ayaan marka waxaweyan u dhoweeyey buuhi ano ku leh iska sabir isbir abajandal abajandalow sabir yani mushrikiintani waa qaar xunxun weeyaanoo dhiiggoodu dhiigga eyga waa ka xun yih dhiigga eyga waa ka xun seeftana marka waxayan halka la qabsado waa u dhoweynayaa buuhi waxaan islahaa markaysa marka waxaan de intuu la baxo abihi kurkaa ka jaro ma yeelin buuhi arajulu danna biabiih aabbihii waa de waxawe waa ku bakaylay dilka u dilayo <laughs> saasuu cabiraya yani marka waa marka arrinkaa ma yeelin buui bacdi baa taxsiiniyo yidhi markaa sanadkeedu waa xasan yani saa yidhi adugu ibnu isxaaqoo cancanaynaya ku jira laakiin ariiqyada qaarkooda oo samaac tasriixinaya baa soo aroorayba xadiis dheer waa yahay xadiidkan waa xadiiskii ku saabsanaa sulxiga ku saabsanaa weeye waxaana soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanu tilmaamayaa sida heshiiska ku dhacay sannaddii lixaad bayna ahayd goortu dhacayo ee hijriga hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka laga soo tiriyo waxay noqonaysaa sannaddii lixaad bay noqonaysaa sannaddii lixaad baa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabo badan oo la socota ayaa doonay inay soo cumraystaan nebigana waxaa la socday calayhi salaau wasalaam kun iyo afar boqoloo saxaabi kun iyo afar boqoloo saxaabi oo hubaysan baa la socday waxayna soo ixraamteen cumro ashhurulxaj baana lagu jiraa cumray soo xidheen wax heshiisa oo gaalada quraysheed ka dhexeeyaana ma jiro haddii dagaal qabsado hubkoodii waa u diyaar haddii kale loo oggolaado xaramkana inay cimraystaan bay rabaan gaaladii qureyshada waxay ka war heleen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo xaramka ku soo dhowaaday ka war heleen warkaa hore markii hore umay helin dabeedna markaasay isku yacyaaceen dagaal baabay markaa u tafaxayteen oo isu urursadeen oo marka waxa weeye yacni markaa isku kaceen nebigu wuxuu degey calayhi salaatu wasalaam halka xilliga iyo xaramku iska galaan mawdicaasuu degey oo hadda meeshan la yidhaahdo shumaysi la yidhaahdo marka weeye ay xagga jidda xigta shumaysi xaafad la yidhaahdo xaafaddaa weeyaan baa lagu tiriyaa meeshaas waxay noqotay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu erge u diro gaalada qureysheed u ergeysa oo waxaweeye u soo sheegta nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu dagaal u socon ee uu socdo cumro inuu doonaayo ilaahay beydkiisa inuu ku dawaafo rabo oo cumraysto marka u ogolaada ilahay beydkiisa cid ha u diidina cumar bnu khadaab buu doonay inuu nebigu diro calayhi asalaatu wasalaam cumar wuxuu uhi yaa rasuul allah anigu nimankaa aad baan ugu adkaa gaaladaa qureysheed maantana cid iddaafacaysaa meesha ma joogto jilibkaygiina nin qura oo iddaafacayaa kuma jiro yani waxaa dhici kartaba inay ii dilaan marka anigu kuma habbooni inaad aniga ii dirto laakiin waxaa jirta nimay soo dhowaynayaan haddaad u dirto warkaagana gaadhsiinaya cid wax yeelaysan aanu jirin ninkaasi waa cumaan bnu cafaan cumaan bnu cafaan u diray taladii baa nebigu qaatay calayhi salaau wasalaam cumaan buu diray marka cumaan loo diray ayaa kii ugu horreeye arkay baaba markaysa marka waxan yani cumaan qaaday oo yihi maxaad la socotaa soo dhoweeyey dabeedna intuu qaaday buu marka wuxu yhi ergaan la socdaa caynkaas isagaa dabeedna intuu kaxeeyey u geeyey gaaladii qureysheed oo yidhi markaysa ergadan dhegaysta markaasay si fiican u dhegaysteen markaasaa warkii u gaadhsiiyey markuu warkii gaadhsiiyey waxay yidhahdeen may waxa weeye carabi maqli mayse bay yidhaahdeen yacni waxa weye iyadoo wax heshiisii ayna jirin wixiiyo dagaalina ana dhex maray maanta iyagoo hubkoodii watay iska galeen heshiis la'aan ku galeen ya oo far laguma fiiqin arrinkaa la maqli maayo xamiyaddii baa qaaday yani waxa weeye xaramkii inay xurmeeyaan iyo inay eegaan yani markaa taas markaa iskumay dayine waxay dooneen inay yidhaahdaan arrinkaa waxaa noogu jira liid liidnimaa noogu jirta iyo ceeb baa marka aanu ka qaadana saas aawodee ma yeelin lakiin adigu haddaad cusmaan tahay waa ku ogollahay haddaad doonayso cumrayso orda baydku waa cumrayso intuu cusmaan soo maqnaa ayaa saxaabada qaarkood ay isweydiiyeen oo yidhaahdeen cusmaan isaga haddii loo ogolaatona ma cumraysanaya markaasaa nebigu yihi maya cusmaan ma cumraysanaya aanaan cumraysan ma cumraysanaya markay ku yidhaahdeen beydku waa kaas adigu cumrayso oo ku oggolahay laakiin ciidankaas maxamed iyo ciidanku wataa ma soo gelayaan ayuu wuxuu ku uhi maya rasuulkaan cimraysan cimraysan maayo rasuulkaan cumraysan ma cumraysanayo sidaasuu markaa ku yidhi intaas dhexdeeda ayaa waxa dhacday war beenaa fakadoo ku saabsan cumaan waa la dilay cumaan waa la dilay warkaasaa faafay war jirana ma ahayn shaa'icada caynkaasi markay gaadhay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu la baayactamuu bayco la galay baycatu ridwaan laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajarati facalima ma fii quluubihim waata marka qur'aanka allah inoogu sheegay baycatu ridwaan bay baycadaas la baxday waa baycadii raalli ahaanshaha saxaabada qaar baycada wuxuu kula galay inayna cararin qaarna wuxuu kula galay baycada cala almowt labadu waa soo arooreen waxaa lagu kulminayaa qaarba baycada in si lagula galay sidii sidiiba uu baycada kula galay markii dambe warkii been buu noqday cumaanna nebigu waa u qaaday baycada oo baycada isagaan joogin ayaa nebigu u qaaday labadiisa gacmood buu isu saaray haadihi can cumaan marka baycatu ridwaan fadligay leedahay wuu leeyi kadib waxay noqotay arrinkii inay soo diidaan calaa kulli xaal qisadu waa dheerayday markii dambe waxay ku gabagabowday in suhayl ibnu camrin gaaladii ay soo direen oo yidhi aniga ii dira aanu tage dabeedna markaa isaga ayaa yimi suhayl ibnu camrin baa yimi suhayl ibnu camrin ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam heshiiska wuxuu kula galay markuu arkay nebigu isagoo suhayl soo socda ayuu yihi sahula lakum amrukum arrinkiina waa idin fududaaday yani magaciisu maadaamuu suhayl yahay arrinkiinuna sahal buu idin noqday ya waa tafaaulkaa laga qaadanaya tafaaulka ayaa laga qaadanaya heshiiskii markii dambe wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam intaan heshiisku dhicin khudo kasta oo ay kacbada ku weynaynayaan ama xaramka ku weynaynayaane iila yimaadaan waa ka aqbalayaan xurmada kacbada daraaddeed waxay la yimaadeen markaa heshiis in sanadkan uu sidaa ku laabto sanadka soo socdana wakhtiga waktigiisa inuu soo cumraysto xabad soojinna la sameeyo oo waxa weeye markaa muddo toban sano ah wax dagaali u dhicin nabadgelyo laysku dhex maro nabadgelyo laysku dhex maro ciddii annaga naga timaadda haddaanu nahay gaalada qureysheed oo idinka idiin timaado madiino idinku timaadana inaad noo soo celisaan ciddii idinka idinka timaaddo annaga noo soo noqotana inaanaan soo celin ta xoogaa markaysa markaa ay dadka qaar sii dhibsadeen waa taas ay is yidhaahdeen yani waxa weeye dee tii hoosaysay miynay noqonayn sidee cidda iyaga ka timaadda loo celinayaa cidda innaga inaga timaaddo xaggooda qabatana aan loo soo celinay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam cidda innaga inaga timaaddo iyaga u timaadda fa abcadahu allah khayr male hadday caynkaa noqoto waxba inoo so celi waxba ku falimayna marka sidii baa marka lagu celiyey yani markaa abujandalna lagu celiyey saxaabo kalena lagu celiyey saxaabo kalena lagu celiyey heshiiskiina sidiiba ku dhammaystirmay markii dambe waxaa laga reebay uun dumarka baa aayatulmumtaxina laga reebay sidaynu haddeer soo sheegnay marka ciddii dumara iyaga la celin maayo waayo dee dumarkii waxa weeye yani fitnada ay markaa la kulmayaan waa ka badnaanaysaa tay raggu la kulmayaan waxaa ka mida marka waxa raggii dee qabi jiree gaalada ahaa oo aan xalaal u ahayn ayaa haddii loo celiyo de khasab ugu tegaya laa hunna xillu lakum walaa hum yaxiluuna lahun isumana xalaal ahaa saas aawadeed dumarkii waa laga reebay waxay noqotay ciddii dumare ee soo hijroota la celin maayo ciddii dumar ee soo hijroota la celin maayo saas iyadabay noqotay saxaabada madiino timi ee la celinaayo waxaa ka mid ahaa abubasiir saxaabigii la odhan jiray waa soo hijrooday madiino ah u tegey gaaladii qureysheed laba ka mida u tegey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay dhahay muxamedow heshiis baa inaga dhexeeye abubasiir noo soo celi gacantuu ka geliyey kaxayska buuli nebigu wuxuu ahaa mid marka ballanka u oofin badan ballamadana ma burin jirin ballanka kama bixi jirin ballamada waa oofin jiray wax qadri la yidhaahdo iyo ballanfur la yidhaahdo yani markaa marnaba ma samayn jirin waxa waa wafaa ballan oofin badan abubasiir waa kaxaysteen laba gaaladii ka mida ayaa kaxeeyey masaafadii waa dheer tahay waana u xidhan yahay oo labada gacmood waa ka xidhan yahay isagoo labada gacmood ka xidhan ayay kaxaysteen jidka dhexe markay marayeen ayuu wuxuu kuui seeftaada qurux badana wuxuu ogaaday inuu marka waxaweeye meeshu yaro fudud gacanta uu la bixi karo ayuu ogaaday dabeedna wuxuu niw seeftaadu qurux badana bal yaro tus dabeedna waa tusa gacantii tufag la baxay ayuu la baxay seeftii kurku ka jaray kii kale markuu arkay ninkii oo seeftii haystaa saaxiibkiina kurka ka jaray ayuu isaguna cagaha wax ka dayey oo madiino uu ku cararay isagoo ordaya ayuu madiine galay nabiga ayaa arkay markaasuu kaasi wuxuu arkay wuxuu ka argagaxo in dabadeed buu u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maxamedow saaxiibkayna waa la dilay wa innii lamaqtuulun anna waa lay dilayaa abubasiiroo seef haysta inaan u beegtoomi karayn ayuu markaa u mariyey adigu isagii baa yimi wuxuuhi yaa rasuul allahi waad i celisay ilaahay baa isoo daayey markaasaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam miscaru xarbin low kaana lahu axad waa nin dab huriye ah waa nin dagaal huriye ah hadduu maanta cid leeyahay abu basiir waa fiiro badnaa wuxuu fahmay low kaana lahu axad mar labaad hadday gaalada yimaadaan oo yidhahdaan maxamedow heshiis baa naga dhexeeye abu basiir noo soo celi in la dhiibayo markaana oo ballankii sidii loo ilaalinayo ayuu fahmay maadaamuu nebigu yidhi miscaru xarbin low kaana lahu axad yani maanta garab ma haysto cid ma haysto laakiin hadduu garab haysan lahaa waa nin dagaal horiye ah wey markaasu wuxu ihi madiine fadhi kuma yaal waxay noqotay inuu madiine intuu ka tago ayga iska galo meelaan madiine ka mid ahayn oo marka badda xaggeeda u jeeda iyo ay u dhow dhulkaas marka inuu iska galo hubkiisina waa wataa heshiisku wuxuu ka dhexeeyaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta madiine jooga abubasiir iyo yacni markaa muslimiinta maka ku sugan iyo gaalada heshiis lama laha maka muslimiin baa lagu dhibaataynaya heshiiskaasina ma koobin abubasiir hadda nin buu dilay lama odhan maxamedo ballankii waad burisoo nin muslimaa wax dilay ya waayo cidda heshiisku ka dhaxeeyaa gaalada qureysheed iyo hesiisiyo eh, cidda kale heshiisku ka dhexeeya dee ma soo gelayo marka abubasiir soo geli maayo marka iyagu hadday cadaabaan iyo isagu hadduu dilo heshiiskuma huseeyo ya heshiiskuma huseeyo halkaasuu iska galay wuxuu noqday meel loogu hagaaga ma leh gaalada qureysheed wuxuu ka helana wuxuu ka helana waa dilaya waana dhacayaa meelay ugu hagaagaanna male abujandal oo jooga maka ayaa wuxuu maqlay abubasiir baa halkaa jooga isna intuu soo baxsaday ayuu halkii ugu yimi ciddii doonaysa inay hijrootaba madiinadu waa la soo celinayaa abubasiirun bay u tagaan waxay noqotay yacni koox jabhad ah meel loogu hagaaga aan lahay iyagiina markaa waxaa weeye dee dabka saaraya markaasay ku yidhaahdeen maxamed ku yidhaahdeen qodobkaa ku saabsan celinta yacni waxa weeye waa burinay waa in markaa waxanu qodobkaa la dhaafaa qoladaana soo xareeyo halkii hagaa ku soo xaree madiine kusoo xaray waxaad soo celinaysaana ma jirto maanta laga bilaabo faran kaloo dee meel loogu hagaago aan lahayn ayaa ku furantay markaa dee waxaa lagala baxaa masaa'il iyo fawaa'id baa lagala baxaa ay ka mid tahay muslimiintu haddii waxaweeye markaa ay yani ciddii maamul ah oo waxaweeye amar keliya leh oo marka waxaweeye yani ciddii maxalu wilaaya marka ahoo meesha uu ka taliyaan joogta ayaa gaalada hadday heshiis la galaan heshiiskaasi xuseeya laakiin beled kale muslimiinta jooga heshiiskaasi ma khuseeyo saas aawoodee waxaa dhici karta gaalada qaarkood iyo muslimiinta qaarkood in heshiis ka dhexeeyo heshiiskiina la ilaalinayo gaalada qaarkood iyo muslimiin kale oo markaa meesha beledkaas aan joogin oo meel kaloo ayna ka talin jooga ya yacni in iyagana marka ay dhici karto dagaal inuu ka dhexeeyo axkaamtii inay kala duwanaan karto baa ka mida ah waxyaalaha lagala baxo sheikha la odhan jiro ee yani alcallaamatu ibnu qayim kitaabkiisa zaadulmacaadka waxa uu ku sheegaya masaa'isha uu kala baxayo ayay marka ka mid tahay ahlucilmi kalena waa sheegeen marka xadiidkani wuxuu sheegay saddex arrin buu nebigu kula heshiiyey calayhi salaatu wasalaam marka saddexdan baa xadiiskani ka sheegay ashyaa kale waa jireen yani waxaana ka mid ahaa inaad sanadka soo socoto markaad soo cumraysataan makana waxaad joogaysaan saddex maalmood baad joogaysaan ammaan baa ku joogaysaan hubkana waxaad la soo gelaysaan hubkoo galka ku jira oo waxay u arkayaan hubkoo galka ka baxsan haddii maka lala soo galo in sawir loo qaadan karo dee iyagii la dullaystay ya marka hubkoo galka ka baxsan waa inaan la soo gelin hubkoo galka idinku jira waa inaan soo gashaa waa garanayaan inaan laga yeelayn yacni hubla'aan ku soo gala oo may shardisan yaguba idinkaan wax huba wadan maka soo gala may odhan waxa dh hubkiina sita laakiin hubku waa inay galka ku jiraanoo hub galka ka baxsan waa inaydaan la soo gelin shardiga noocaasa ah ayay saa ku dhigteen marka taasna saas yadaa ayay markaa ahayd masaaisha lagala baxayo xadiiska waxaa ka mida ah, gaalada in sulxi lala galaa aan dembi ku jirin haddii muslimiintu ay aslax u tahay muslimiinta heshiiskaasi aslax u yahay inay bannaanta waayo nebigu musaalaxa ayuu la galay gaaladii qureysheeda waa la heshiiyey waxay kaloo marka xadiiska laga qaataa zawaa'idda kale hadda xadiiska riwaayadan aan inoo qorayn in waxa weeye ilaa toban sano in gaalada lala heshiin karo oo cahdiga waxaa loo qaybiya cahdi muqayad ah iyo mid mutlaqa ah ka muqayadka lagama badin karo yacni toban sano waayo qadarkii ugu badnaa tuu nebigu sameeya lagu xambaaray ama toban sano waa inu noqdaa ama waa inu ka yaraadaa ilal abad in la yidhaahdo heshiis baa inooga dhaxeeyana ma bannaana say ahlucilmigu sheegeen oo waxa weye ibtaal liljihaad abad haddii la tasriixiyo weligeen heshiis baa inaga dhexeeya ila alabad taas iyadu waxa wey waa muxaram ma bannaana nooca kale muxuu yahay waa in la itlaaqo aan abad la sheegin muddana la sheegin heshiiskaasaa inaga dhexeeya saasaynu ku heshiinay oo heshiis ah wakhti lama sheegin iyo muddo abadna lama odhan weligeen waa inaga dhexeeya lama odhan taa culamadu waa isku khilaafaan laakiin sida saxiixa waa inay bannaantay qowlka qawiga ee saxiixa ahi waa inuu bannaan yahay laakiin ka abad la sheegayo weligeen heshiis baa inaga dhexeeya la odhanayo isagu waa muxaram ma bannaana ma bannaana toban sano wixii ka badanna cala saxiix ma bannaana waayo qadarkii ugu badnaa waa taa uu nebigu sameeyaa lagu xambaaray yacnii in ka badan markaa in eh, lala heshiiyo oo muddo ka badan la tasriixiyo tan noocaasa markaa daliil looma hayo saas aawadeed ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waa xaaraan iyadu ma bannaana wixii ka yari waa bannaanta heshiiskaasi waa inaanu xaaraan xalaalaynayn xalaalna xaaraantinimayn waana marka waxa weeye heshiiska haddii gaaladu u iishaan in marka loola iilan karo laga qaadanaya aayadduna waaba sheegaysa wain janaxu lisalmi fajnax laha hadday heshiiska xaggiisa u iishaan ula iilo oo bimacnaa heshiiska marka waxaan yani aqbal heshiiska aqbal haddii waxa weeye markaa muslimiintu ay xaalatu dacfi ku jiraan oo gaaladii marka ay xoog badan yihiin ama gaaladii isu soo kaashadeen qaarkood in lala heshiiyaa sida saxiixa waa bannaanta si gaalada loo kala jebiyo weliba mubaadaradu ay ka timaaddo xagga muslimiinta hadday aslax u tahay muslimiinta saasay aslax u tahay way bannaan tahay in marka waxaani mubaadarada iyo dalabku xagga ka yimaada muslimiintana mid bannaan weeye nabiguna calayhi salaatu wasalaam eh, ghaswat laxzaab waa kii u bandhigay laba sacad waa kii u bandhigay oo yidhi waxaan eh, yani ka warrama haddii in qorada markaa khatafaan aynu ku nidhaahno idinku markaa ka baxa dagaalkan heshiis baa inaga dhexeeya heshiiskaana weliba waxaanu idin siinaynaa midhaha madiine ka soo baxa ka go'a sanadkii saddex meelood marka laga dhigo meelahaan dabool baan idin siinayna yani markaa ka baxa heshiiskan hadda gaalada alla soo gasheen yani gaaladii qureysheed oo alla soo duusheen ka baxa idinku iska laabta heshiiskaasna idinka dhexeeya weliba xoolahana waa idin siinayna saasuu nebigu u cardiyey oo u bandhigay sida xadiiska saxiixu sheegaayo laba sacad buu u bandhigay markaase waxa yaa rasuul allaahi ma shay aad annaga noo yeelaysaa mise waa shay allah ku amray me waa shayn idiin yeelaya buu yidhi waayo waxaan arkaa carabi inay meel keliya idinka soo wada liishaamayso oo isugu kii wada timi ayaan arkaa marka inaan idinka kala jebiyo ayaan doonayaa colaadooda iyo dhibaatadooda waxay dhn yaa rasuul allaahi nimankan waxaanu ahaan jirray yacni wadagaalaannu ahaan jirray awhaanta iyo sanamadan wada caabudi jirnay yaday caynkaa tahay haddana midhaha madiine ka baxa waxay naga iibsadaan ama mid yaga ka midoo noo hoydo marti noo ah waxaanu siinna mooye xabad kale nagamay qaadi jirin maantoo ilahay islaamnimada nagu ciseeye taa yeeli mayno sidaasay marka cardiga uu nebigu soo cardiyey shay xaaraana ma soo cardiyeen waxay ku tusinaysaa inay marka waxa bannaan tahay ayay ku tusinaysaa ay ku xidhantaho calaa xasabi almaslaxa hadda waxa uu koobsanayaa inuu nebigu ku hamiyey inuu xataa maal gaalada la siiyo xaaladda marka waxay dantu keensato inay tan noocaasoo kale bannaan tahay ayaa markaa laga qaadanaya xadiiska afar can sacdi bni abi waqaas bukhaari wuxuu ka soo wariyey sacdi bni abi waqaas saxaabiga la yidhaahdo waa saxaabi fadli badan oo saabiqiintii islaamnimada u soo hormartay ka mida oo casharatu lmubashiriin biljanna ku jira tobankii jannada uu nebigu ugu bushaareeyey calayhi asalaatu wasalaam ayuu ku jira oo ka mid yahay saxaabada nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu fadli badan alcasharatu lmubasharuuna biljanna ayaa ugu fadli badan toban kubana muhaajiriin bay ka mid yihiin toban kuba muhaajiriin bay ka mid yihiin waxyaalaha sii caddaynayay ka mid tahay inay muhaajiriintu ka fadli badan yihiin min xaysu aljumla ansaarta inay ka fadli badan yihiin waxyaalaha sii caddaynaya ayay ka mid tahay waxaanu ka mid ahaa saxaabadii islaamnimada u soo dheeraysay ayuu ka mid ahaa riwaayaadka qaar waxaa ku soo arooray inuu ahaa saxaabiga saddexaad ee islaama inuu ahaa waxaa laga sheegay inuu yidhi waxaan ahay ulutlislaam islaamnimada marka saddex meelood loo qaybiyo meel baan kaga dhacaa mar baan yacni sidaa ahaa buu u jeedaa waa yacni marka inuu eh, ruuxii saddexaad ahaa ayuu markaa tilmaamaya waxa uu ahaa awalu man ramaa sahman fii sabiili illah kii ugu horreeye leeb u gana ee jihaad u gana ilaahay waddadiisa oo jihaada aawadeed kii u gana ee ugu horreeyey ayuu ahaa fadaa'il fara badan ayuu markaa leeyihi wuxuu ka mid ahaa saxaabigani nebigu calayhi salaatu wasalaam labadii saxaabi ee uu ku yidhi fidaaka abii wa ummii laba saxaabada nebiga ka mida calayhi salaatu wasalaam ayuu nebigu ku yidhi fidaaka abii wa ummii waxaana ka mid ahaa sacd ka kalena wuxuu ahaa zubayr buu ahaa oo maalintii uxud nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irmi fidaaka abii wa ummii ku gan oo leebka ku rid yacnii gaalada aabbaha iyo hooyaday ayaa lagugu furtay bimacnaa lagu furay waa manqabo weyn weeye xadiiska sidaa ku soo aroorinee bukhaariiyo muslim ba ku jiraan saas aaweed ba cali bin abi taalib wuxuu yidhi shakhsi uu nebigu ku yidhi fidaaka abii wa ummii oo aan sacad ahayn ma ogi buuhi shakhsiga qure aan ogahay fidaaka abii wa ummii inuu ku yidhi waa sacad ibnu abi waqaas wa kadalika zubayr ibnu cawaamna waa ku yidhi isagana yowm alaxzaab ayuu ku yidhi yowm alaxzaab ayuu ku yidhi oo warkii reer bani qurayda ayuu markaa u diray dabeedna markaa waxa weeye waa ka keenay warkoodii waa soo hubiyey faras intuu fuulu soo noqday dabeedna ballankii inay ka baxeen oo ballanfur la yimaadeen ayuu markaa soo sugay markaasaa nabigu ku yihi fidaaka abii wa ummii ibnu labuudi sheekhii la odhan jiray baa laba bayd ku cabbiray wuxuu ihi isnaani qad faazaa bijamci lmustafaa aballahu mac ummihi yafdiihima huma zubayru lmurtadaa sacdu ridaa nafsi lfidaau liturbatin taxwiihima laba ayaa waxay ku guulaysteen saxaabada nebiga ka mida inuu mustafa bimacnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u kulmiyey aabbihii oo hooyadiina weheliso inuu ku furanaayo labadaasi waa waa zubayr ibnu cawaam iyo sacdi iyo sacd ibnu abi waqaas nafsi lfidaau liturbatin taxwiihima naftayda waxaan ku furanayaa ciidda labadooda koobtay bimacnaa meeshay ku jiraan sheekha cabireen can sacdi ibni abi waqaas fadaaishiisu aad bay u badan tahay laakiin qadarkaasaynu kaga kaaftamay can sacdi bni abi waqaasin radia allaahu canhu qaala jaaa anabiyu sala allahu alayh wasalam icudunii wuxuu sacad yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa yimi yacuudunii xaaluu isoo booqanayo ayuu ii yimi wa ana bimakka wuxuu isoo booqanayey walxaal ana anigu bimakkata maka aan ku suganahay isagoo maka jooga ayuu xanuunsaday sacdi bnu abi waqaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ba deedna soo booqday wa huwa yakrahu an yamuuta bialardi alatii haajara minha wa huwa sacad yakrahu wuxuu karaahiyaysanayey an yamuuta inuu ku dhinto bilardi dhulkii inuu ku dhinto allatii taasoo haajara minha uu ka hijrooday inuu ku dhinto ku geeriyooduu karaahiyaysanayey oo la yidhaahdo ka karaahiyaysanayaa waa sacad laftiisa la yidhaahdo hadalkana caamiru bnu sacdi baa markaa odhanaya weji labaad culammada qaarkood waa yidhaahdeen oo yakrahu faacilkeeda inay ka dhigaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la yidhaahdo wuxuu soo booqanayey walxaal huwa rasuulku sala allahu calayh wasalam yakrahu uu karaahiyaysanayo ee rasuulku an yamuuta inuu dhinto ay huwa sacad bilardi dhulkii ku dhinto allatii taasu haajara minha uu ka hijrooday markaa yamuuta waxay kollayba faacilkeedu noqonaysaa iyo haajara labadaba faacilkeedu sacad bay noqonaysa markaa ka karaahiyaysanaya inuu dhulkan ku geeriyoodo sacad ma nebiga calayhi salaatu wasalaam misle isle sacad baa karaahiyaysanaya dhulkan inuu ku dhinto ku geeriyoodo labada qowlba waa la yidhi laakiin labada weji waxaa sii fiican in la yidhaahdo ka karaahiyaysanaya sacad buu ahaa si damaa'irtu isku gees u noqoto oo tashtiitu damaa'ir wax la yidhahdo aana meesha ugu dhicin oo damaa'irtii wada socotay aan qaarba gees loogu celin ee itixaadu marjici damiir suu u yimaado damiirku halkuu u noqonayo isku meel laga dhigo ee jumladdii keliya aan la kala geynin damaa'irteedii sida fiicani waa in la yidhahdo ka karaahiyaysanayey waa sacad ayaa karaahiyaysanayey inuu dhulku ka hijrooday sacad inuu ku geeriyooduu karaahiyaysanayey qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam yarxamu allaahu bna cafraa allah ha u naxariisto ina cafraa ha u naxariisto waa sacd ibnu khawla saxaabigii la odhan jiray saxaabigaasna wuxuu ka mid ahaa saxaabadii muhaajiriinta ahayd buu ka mid ahaa dabeedna maka ayuu ku xanuunsaday makaanu ku dhintay riwaayaad kale waxaa ku soo arooray inuu markaa waxa weye inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakina albaa'isa sacd bnu khawla yarsii lahu rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam an maata bimakka waa riwaayo saxiixa ku sugan ka yacni waxa weeye yacni markaa dhibaataysan ee bimacnaa xarajka dareemaya laga tilmaamaya maaha dhibaato lagu ciqaabaayo maaha waxaa laga tilmaamayaa ajarka ka nuqsaamay yacni nowcan maa taas markaa waxa weeye inuu markaa nooc bu'sii ku sugantay culamada qaar waxay ka cabiraan sidii faqiir oo kale ka baahani oo bu'sigu waxaa loo isticmaalaa macna alfaqrina waa loo isticmaalaa waxaa laga tilmaamaya un xasanaadka in wax ka dhinmeen walaakina albaa'isa sacdu bnu khawla ka markaa waxa weeye baahani ama bu'siga markaa waxaweeye dareemaya iyo markaa waxae qadar markaa waxaa dhib dareemaya waxa weeye waa sacd bnu khawla yarsii lahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yacni rasuulka ayaa markaa waxa weeye yacni ka naxaya risaaga asal ahaan waxaa la yidhahdaa baroor diiqaa la yidhahdaa rasuulku wuxuu markaa yacni uga naxayaa ama markaa waxa weeye inuu maka ku dhintay daraaddeed marka hijradu inay u dhammaystiranto ayuu doonayay marka xadiiska riwaayaadkiisa kale ibnu khawla ku soo arooray ibnu cafraagana waxaa loo jeedaa uun sacd ibnu khawla loo jeedaa riwaayaadka qaarkood baa waxay ku soo arooreen oo imaam axmed iyo nasaa'i ay soo wariyeen yarxamu allaahu sacda bna cafraa alaaa maraat buu nebigu ku celceliyey ilaahay ha u naxariiso sacado ina cafraa ilaahay ha u naxariiso sacado ina cafraa saddex goor buu ku celiyey marka sida yani markaa saxdii waxay tahay in laga tilmaamayo uun sacd bnu khawla looga jeedo culamada qaarkood waxaabay yidhaahdeen waa wahmiyo ibnu khawla ayuu markaa waxa weeye eh, ruwaadda qaarkood ku wahmiyeen ibnu cafraa ee saxdiya maxfuudku wuxuu yahay in la yidhaha ibnu khawla bacdi baa wasaa maray laakiin badanka culammadu wahmi kamay dhigin walow culammada qaarkood ama shuraaxda qaarkood marka ha tawhiimiyaan lafdiganoo ha yidhaahdaan lafdigani wuxuu ku dhacay wahmiye laakiin shuraaxda badankoodu waxay leeyihiin waxaa lagu xambaarayaa labada magacba in marka waxayn ay lahayd hooyadii baana loo nisbaynaya oo khawlana waa la odhan jiray cafraana waa la odhan jiray maya midna magac buu ahaa midna wuxuu ahaa eh, laqab iyo naanays buu ahaa maya midna waxaa lagu xambaarayaaba qowl kale ay yidhaahdeen in aabbihii loogu nisbeeyo ibnu khawla marka leeyahay waa nisba ila al ab marka ibnu cafraa la yidhina waxa weye waa nisba ila um hooyadii baa loo nisbaynaya laakiin ta noocaas iyadana wax daliila looma hayo in aabbihii khawle la odhan jiray ee sida daahirka ah waa in hooyadii marka la odhan jiray yani khawle la odhan jiray waayahay fasa'altu rasuul allaahi sal allahu alayh wasalam sacd ibnu abi waqaas wuxuu ihi waxaanu su'aalay waxaan su'aalay ama weydiiyey rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam ayaan wax su'aalay qultu waxaan idhi yaa rasuula allaahi rasuulkii allaahow allah rasuulkii rasuulkiisiiyow uusi bimaali kullih ma ku dardaarmaa xoolahaygoo dhan auusi auusi ama hal uusi ma ku dardaarmaa xoolahaygoo dhan in sadaqad loo bixiyo qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laa maya qaala fashatru yacni kaan ku dardaarmayaa ma yahay haddaba yacni kala badhow badh qaala wuxuu idhi laa maya qaala fathulusu kaan ku dardaarmayaa ma noqonaya haddaba sulus ama ma bannaan tahay inaan markaa sulus dardaarno qaala aulusu yacni waxa weeye shayga markaa bannaani in lagu dardaarmaa asulusu waa sulus weeye saddex meeloodoo meel waulusu suluskuna kasiirun waa fara badany innaka adigu an tadaca tegitaankaaga aad ka tagto warasataka kuwa ku dhaxlaaya aad ka tagto aghniyaa'a xaalay hodanna yihiin aad ka tagto waxay noqonaysaa anta iyo ficilka ka dambeeya masder in laga dhalaaliyay noqonaysa ay tarkuka warasataka akhniyaaa culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen yacni markaa tadacu masder markaa waxbay carabi kagama hadlin laakiin sida saxiixa waa lagaga hadlo can wadcihim aljumucaat waa kii xadiiskii ku soo arooray marka haddaad doonto wadcuba dheh inkastoo ashyaada sidaasoo kale qaliilka uhe ah u naadirka ay yidhaahdaan yuxfadu walaa yuqaas waa la xafidaa laakiin lama qiyaasto mawaadicdii ay ku soo aroorto maa sideeda loogu marka tegitaankaaga warasadaada aad ka tagto kuwa ku dhaxlaaya xaalay hodanna yihiin khayrun waxay ka wanaagsantao ka khayr badan tahay min an tadacahum inaad ka tagto caalatan xaalay fuqara yihiin oo baahan yihiin in tadacana qaar baa u dabdiyey oo shuraaxdu labada wejiba waa sheegayaan in waxaweeye la yidhaahdo an tadaca iyo in tadaca intadaca marka la yidhaahdana shardi bay noqonaysa haddii aad ka tagto warasataka akhniyaa khayrun markaa jawaabti meeday waxay noqonaysaa qaybteedii hore jawaabtaa la xadfay ay fa huwa khayrun yacnii tegitaankaaga aad haninimada kaga tegaysaa ayaa khayr badan marka mubtadihii iyo fa'di baa laysla xadfay marka la yidhahdo intu waa shardiyo in shardiyaa weeye la yidhahdo caalatan xaalay fuqara yihiin aad ka tagtaa bimacnaa aad ka dhimataa yatakaffafuuna fuqaradaasoo yatakaffafuuna baryaaya oo gacmaha hoos dhiganaya kafka annaasa dadka markaa baryayaoo gacmaha hoos dhiganaya fii aydiihim ay biaydiihim gacmahooda ku baryayo ku weydiisanaya dadka oo dawarsanaya inaad ka tagto waxaa kaaga khayr badan iyagoo oo markaa hodanna ah oo waxhaysta inaad ka tagto baa kaaga khayr badan bimacnaa sadaqada inaad u bixiso inaad waxaweye kuwan u dayeyso ayaa ka khayr badan wa innaka adigu mahmaa anfaqta mar kasta oo aad bixiso min nafaqatin wax la bixiyo aad bixiso ha weynaato ama ha yaraatee fa innahaa sadaqa sadaqa weeye nafaqada aad bixisa shardi bay leedahoo waa in markaa waxa weeye uga jeeday ikhlaas waa inuu uga jeeday ilaahay dartii waa inuu u bixinayaayo ajar ku doonayo rabbi ajar kaga doonaaye hadduu niyada ikhlaaska ah ku bixiyo markaasuu ajarka ku helaya xata luqmatu tarfacuhaa ilaa fi mraatik xata luqmatu kulay ku tahay yacni hurhmada tarfacuhaa aad u kor yeeshay ilaa fi imra'atik yacni haweenaydaada aada qabto afkeeda aad u kor yeeshay bimacnaa afka u gelisay quudka xataa aad siinayso ajar eh, sadaqad ajarkeed baad ku helaysa sadaqo ajarkeed baad ku helaysa waxaa loo dabdiyaa markaa saddexda xarakaba alluqmatu alluqmata alluqmati marka waxay noqonaysaa haddii la godo in la yidhaahdo xata alluqmatu sadaqatun xataadu ibtidaa'iyay noqonaysa luqmadu xataa waxa weeye waa sadaqad weeye hurmadu xaalaad markaa luqmadaa u kor yeelayso zawjada aad qabto afkeeda aad u kor yeelayso aad siinayso ku quudinayso alluqmata haddaad tidhaahdana waxay noqonaysaa yacnii haddii anfaqta iyo ayaa loo qadaraya yacni kaannahu in la yihi xataa maa anfaqta xataa idaa anfaqta luqmata yani saasoo kale alluqmati waxay noqonaysaa inay nafaqatin ku cadfan tahay oo mahma anfaqta min nafaqatin xata luqmati yani luqmada xataa haddaad markaa bixiso eh, waa sadaqad weyi fiidu waxa weeye waa bimacna alfami afkay la macno tahay oo fii marna xaraf bay noqotaa marna isim bay noqotaa marna waxay noqotaa jumlay noqotaa jumlo ficliya oo fii mar waxaa loo isticmaalaa xarafkii marna waxaa loo isticmaalaa afkii oo isim marna fii almu'anasatu almukhaataba marka la amraayo wafaaga waxaa laodhanaya fii baa la odhanaya gabadh yahay fii bay ahayd markaa dabeedna waxaa la geliyey yaa yaau lmu'anasati almukhaataba waayahay wa casa an yarfacak allah wuxuu mudan yahay oo aan rajaynayaa an yarfacaka inuu ku kor yeelo fayantafica bika ay dabeed kugu intifaacaan naasun dad ay kugu intifaacaan wa yudara bika laguna dhibaateeyo sababtaada aakharuuna qaar kalena lagu dhibaateeyo ayaa rajaynaya oo aad mudan tahay walam yakun lahu yowmaidin ila bnatun umana sugnayn sacad maalintaas inan mooyaane wax kale ubada ma lahayn wax ubada wuxuu lahaa inan qura saas aawadeed bay soo aroortay riwaayaadka qaarkood isagoo odhanaya walaa yarisunii ilabnatun ima dhaxlaayo inan mooyaane cid kale cid kaloo casab ahaan ku dhaxlaysaa waa jirtay oo awlaadul akh ayaa jirtay ubad markaa waxay walaalkii dhalay ayaa markaa noolaayoo jiray ee wuxuu u jeedaa ubad aan dhalay oo idhaxlayaan jirin inantaa mooyaane waxaanu is yidhi dee waad u dhimanaysaa buu isyidhi nabiguna wuxuu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xanuunkan inuu rajaynaayo inaanu u dhiman sidaa inuu rajaynaayo casaa baanu markaa waxa isticmaal xadiiskuna waa bukhaari iyo muslim weeye casaa hadduu markaa waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahdana culammadu waxay yidhahdeen sida qaalibka ah waa shay muxaqaqa ayuu noqdaa haatay ahlucilmigu yidhahda casa min allahi waajiba allah hadduu casaa yidhaahdo shaygaasi shay waajib oo muxaqaquu noqda wakadaa nebigu hadduu yidhahdana waa la mid bay yidhahdeen culammadu culamada qaar baa ku daraya haaliban saasoo kale ku daray xadiiskani waa xadiis weyn fawaa'id fara badan baana xadiisku ku tusinaya oo laga qaadanaya xadiiskan waxyaalaha xadiisku ku tusinaayo waxaa ka mida ruuxa buka in lasoo booqdo waa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa kii afdalka ahaa miduu ka fadli badan yahay inuu soo booqan karo iyadana waa laga qaadanayaa waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa soo booqday sacd ibnu abi qaas waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam siduu u jeclaa saxaabada in marka hijradooda u socoto oo riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay inuu nebigu duceeyey allahuma amdi liasxaabi hijratahum ilaahayow saxaabadeeda u socodsii hijradooda u dhammaystir hijradooda u dhammaystir waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabadu inay karaahiyaysan jireen meel waxa weeye ay ka hijroodeen oo allah dartii uga hijroodeen inay waxa weeye xataa ku dhintaan iyagoo aan u qasdin inay degaan inay xataa taa karaahiyaysan jireen sababtuna waxay tahay marka hore shayga ilaahay dartii ruux uga tago inuu ku noqdo ma aha dhulkanna ilaahay dartii bay uga hijroodeen liajli illaah saas aawadeed inay degaan uma bannaanayn inay dhulkan degaan maka inay degaan maadaama ilaahay dartii uga hijroodeen waxay ilaahay dartii u sameeyeen inay ku noqdaan mid u bannaan ma ahay saas aawadeed baa imaamu nawowi saxiix muslimka wuxuu baabaystay baabu taxriimi rujuuci almuhaajiri ila istitaani watani ninka muhaajirkaa ah inuu ku noqdaa inay xaaraan tahay buu baab u guntay dhulkiisii uu ka hijrooday inuu dib waddan uga dhigto u dego inay xaaraan ka tahay kadib sharaxa wuxuu ku soo naqliyey qaala alqaadi ciyaad ajmacat ilummatu cala taxriimi tarki ilmuhaajiri hijratahu wa rujuucihi ilaa watanihi qaadi ciyaad baa odhanaya ummaddu waxay ku ijmaacday oo isku wada waafaqday kulligeed ruuxa muhaajirkaa hijradiisii inuu ka tagaa inay xaaraan ka tahay oo dhulkiisii uu ka hijrooday oo liajli illah uga hijrooday dib u degaa inay xaaraan ka taho inay u bannaanayn baa ummadda ku ijmacda saas aawadeed inay maka eh, ciddii ka hijrootay oo allah dartii uga hijrootay dib inay u degaan oo ka wadan yeeshaan mid u bannaan ma ahay saas aawadeed iqaamada maka way iska ilaalin jireen waayo waa loo diiday oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari iyo muslim soo wariyey yamkuthu lmuhaajiru bacda qadaa'i nusukihi alaasa layaal ruuxa muhaajirka ahi markuu nusugiisa guto ama xajkiisa ama cumradiisa ka faaruqo guto dabadeed wuxuu maka kusii sugnaanayaa bimacnaa u bannaan inuu ku sugnaado saddex habeen intuu camalka ku jiraa kuma tirsanaa waayo camalkaas u joogaa laakiin markuu camalkii ka faaruqo dabadeed saddex habeen buu sii joogi karaa ka badan ma sii joogo waa halkay kala baxeen culammada shaaficiyada iyo xanaabiladu ay ka daliishadeen oo kala baxeen ruuxu hadduu markaa waxa weeye niyeeyo musaafirka ahaa meeshii uu markaa u safray inuu meel markaa joogo afar habeen ama wax ka badan hadduu go'aansado inuu xukun muqiim yeelanaayo salaadana dhammaystiraayo laakiin afar habeen wixii ka yar isagoo magaaladaa uu safray jooga wixii afar habeen ka yar inuu salaaddii qasrinayo laakiin afar habeen hadday gaadho ama ka badato waa inuu salaada dhammaystiraa culammada sidaa odhanayso xanaabilada iyo shaaficiyadu ka mid yihiin oo xadiiska ka daliishanayaan waayo muqiim buu noqonayaabaa loogu diiday inuu muqiim noqdo iqaamadana waa loo diidan yahay saasaa loo yidhi markaa salaasa layaal buu ku sugnaanay arbaca layaal iyo wax ka badan inaan ku sugnaanayn baa xadiisku tilmaamaya waxyaalaha qaarkood oo waciiddoo ku soo arooreen waa jiraan sidaas aawadeed culammadu kabaa'ir dunuub inay ka mid tahay bay ku tiriyaan ruuxii muhaajirkaa ah, hijradiisii inuu ku noqdo dib ugu noqdo laakiin wixii qasad la'aan u dhacay oo isagoo maka markaa u yimi ama nusuk ama markaa waxawayan ujeeddo kale u yimi oo sidaas usoo soo yaro gaadhay haddii markaa xanuunu intuu ku dhaco dabeedna uu ku dhinto dee ta noocaas iyadu waa ka duwanta mukhaalafo midu ku dhacayna maaha mukhaalafo midu ku dhacayna ma aha yacni taasna waxa weeye waa saas sacd ibnu khawlana siday ugu dhacday waa sidaasay si ikhtiyaarna ay ugu dhacday maaha lamana oga baa layidhi saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee muhaajiriinta ahaa cid maka marka intay degtay yacni degaan iyo markaa iqaamo ka dhigatay waa jirtaa saxaabo kaleba dee in geeriya ku qabsatay oo ay lagu aasay laakiin axad saxaabada ka mida oo iska degay isagoo muhaajir ahaa maka iska degay oo muqiim iskaga noqday iska degay lama oga waxyaalaha lagala baxayo waxaa ka mid ah saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam nebigu inuu axwaashooda tafaqudi jiray uuna marka waxaweye kooda markaa xanuunsanaya ogaan jiray kooda baahan ogaan jiray yacni kooda maqantabi jiray adilo kale oo mawduucaas ku tusinaysaana waa jirta waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a ah dardaaranka inaan sulus laga badin karin wixii sulus ka badan in lagu dardaarmaa waa mamnuuc haddii lagu dardaarmana eh, mid waxa weeye uu qofka ku dardaarmay xaq u leeyahay in loo fuliyo ma aha warasadii oo iskaga tabarruca iyagu mooyaane inay iskaga daraan oo dad wax bixin kara oo tabarruci kara ah mooyaane haddii kalena la fulin maayo ee waxay noqonaysaa un qadarka suluska ayuunbaa markaa waxaa la fulinayaa saasay noqonaysa hadday ku tabarucaan oo ahlun litabarruc yihiin taasi waa shay aakhar marka ilaah sulus weeye xadiis kalena waa sheegaya ina allaha eh, tasadaqa calaykum biamwaalikum eh, ziyaadatan fii xasanaatikum ilaahay wuxuu idinku sadaqadaystay xoolihiinna saddex meeloodou meel buu idinku sadaqadaystay si xasanaadkiinna dheeraadayagoo ka ah siaa ugu dardaarantaan ama wakhtigan marka waxa weyaan xanuunka geerida aw bixisa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen suluska in laga yareeyaa fiican waana sida cabdulaahi bnu cabbaas uu yidhi waxaan jeclaan lahaa buu cabdulaahi bnu cabbaas yidhi inay dadku suluska ka yareeyaan oo rubuc ka dhigaan baan jeclaan lahaa waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam wathuluthu kaiir ulku waa fara badan yihi maadaama ulku badan yahay in markaa laga yareeyo oo rubuc laga dhigo bacdi kalena waxaaba yidhaha in khumus laga dhigaa fiican oo laga sii yareeyo sida saxiixa sulus waa bannaan tahay in lagu dardaarmo bacdi baa nuqnuq geliyey laakiin sida markaa saxiixa ah sulus in lagu dardaarmaa ama lagu tabarrucaa wakhtigaas waa bannaantay laakiin afdalkaa laga hadlayaa ma suluska mise waa laga sii fiican yahay oo in laga yareeyaa ka fiican yacni ta noocaasay ku saabsanta a'immada qaarkood waxay yidhaahdeen khumuska ayaa fiican ama wax la mida ah. haddii xooluhu iska yar yihiinna waxaa fiican in markaa loo daayo dadkan warasada in loo daayo ee dhaxlaya waa iyaguba dee sadaqay u noqonaysaayo iyagaba markaa waxa ajar iyo fadli waa laga helayaa deynta loo deynayo saas aawadeed caaisha nin baa u yimi wuxuu yidhi inaan dardaarmaan doonayaa ka warran waxay tihi xoolahaagu waa intie wuxuu ku yidhi waa saddex kun waxay tihi ubadkaaguna markaasu wuxu yidhi waa afar carruurah markaasay tihi waxba ha u dardaarmin haddaba waxba ha dardaarmine iyaga u daa waxbaba ha dardaarmine iyaga u daa ya marka waxa weeye iyaga laftooda in markaa la eego ayaa fiican marka tacliilka xadiiska ka eeg inaka an tadaca warasataka akhniyaaa khayru min an tadacahum caalatan yatakafafuuna annaasa fii aydiihim yani taasaa kaaga khayr badan taas ayaa kaaga khayr badan ya haatay dee maamaa iska yidhaahdaan yaa mufariqa almaraq ahlulbeyti mustaxiq ya ninka maraqa markaysaa bixinayow ahlulbeytka ayaa markaa mutaystayba inaad siiso dad kalead maraqii siisiinaysaa iyaguna waa mutaysteen Hmm. iska maal iska noqotay waxaa kale oo jira qofka xanuunsanaya hadduu ku sugan yahay marad makhfuufa oo geeri looga baqaayo maradku wuxuu u qaybsamaa xanuun sahlan iyo xanuun geeri looga baqayo ode qofkii marka waxa weeye la yidhaahdo waxa weye wallaahi de inuu u dhintaaba dhici karta ya waa culus iyo maradka makhfuufkii axkaam gaaruu leeyihi hadduu almarad almakhuuf xanuunkaa ku sugan yahay geerida looga baqaayo aanu xanuunkaana ka kicine markii dambena u dhinto aakhirkii u dhinto wuxuu xataa bixiyaa xukm wasiya yeelanaya sida jamaahiir ahlicilmi qabaan oo afarta madhabood ka mid yihiin waxay yidhaahdaan tabaruca ama hibada la bixiyaa fi lmarad almakhuuf hadday noqoto xanuunkaa inaanu ka kicin markii dambe u dhinto akhiiran in alla intuu xanuunka ku jiray wuxuu bixiyaa waxay noqonayaan xukum wasiye yeelanayaan wasiyabayaan la odhan xukum wasiy ay qaadanayaan xukum wasiyo ayay qaadanayaan marka taasna waxa weye waa xukun gaaro ay leedahay marka wasiyada marka la sheegaayo lafdatulwasiya in lagu dhawaaqaa sharti maa culammada marka bacdi baa waxaa laga sheegay qaar daahiriye ayay wax nisbaynayaan haddii waxa weeye waxaa ciddii la siiyey ay qabsatay oo la wareegto gacanta ku dhigtay xanuunka makhuufka ana uu ku dhex sugan yahay qofkii in loo daynayo waxba aan laga soo celinay laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin farqi ma kala lahaa inuu qabsaday iyo inaanu qabsan in lagu wareejiyo inaan lagu wareejin hadduu marka waxa yahay fi lmarad almakhuuf hibada la bixiyaa waxay noqonaysaa fii macna alwasiya xukunkii wasiyada yeelanaysa saas aawadee hadduu dee ka mid yahay warasadii ka mid yahay dee dardaaran male markaa ruux warasadii laa wasiyata liwaarisin saas aawadeed xoolahan iska soo celiyo dhaxalka ku dar ya waayo xukun wasiyo yeelatay adna markaa in lagu dardaarmo xaqumaad lahayn ya nasiibka dhaxalka allah kaa siiyey ayaad markaa ku leedahay marka waxaweye u idaafee gurigan aad leedahay markaa odaygii wuxuu isiiyey markii waxa weyaan uu sakaraadayy ayuu isiiyey oo igu wareejiyey waxba ka socon maayaane yani markaa waxaad ku soo dartaa tarikada la dhaxalaya ku soo dar wasiya weeye oo laa wasiyata liwaarisi sidaas weeye jamaahiir ahlucilmina saas yidhahdeen waxay kaloo ahlucilmigu yidhaahdaan hibo kasta oo geeri lagu xidhaa waa wasiyo masalan qofkii wuxuu yidhi haddaan dhinto hebel waxaa isagaa leh hibadaasi waa hibo ku xidhan maxay geeri bay ku xidhan tahay haba caafimaad qabo mu odhan intaan noolahay buu marka aan siiyo hadduu leeyahay ma odhan ee wuxuu idhi haddaan dhinto hebel baa waxaa leh looguma tago kullu hibatin culliqat bilmowt fa hiya wasiya hibo kastoo geeri lagu xidhay dardaaran weeye ka lafdatulwasiya in lagu dhawaaqa shardiga xadiiska waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida ah wax kastuu qofku bixiyo inuu markaa ka helaayo ajar sadaqa ka helayo itlaaqeeda maaha waxa u sharti ah waa niyo ikhlaas ah oo ilaahay dartiya waa inuu u bixiyey saas aawadeed baa riwaayaadka qaar ku soo aroortay tabtagii biha wajha allah ya xaal ku doonaysa aad u bixisay wejiga ilaahay aad ku doonaysa ka ikhlaaskii baa sharti marka waxay noqonaysaa ajar sadaqa in lagu helaayo haddii ikhlaaskaa lagu bixiyo iyo niyada ilaahay dartiya lagu bixiyo waxa uu bixinayaa farqi marka laha in wax mucaawado ku yimid yahay iyo inaanu ahayn oo masalan zawjada masruufka la masruufayaa waa min qabiil ilmucaawada waa wax markaa wax laysdhaafsanayo weeye waxay ku mutaysatay inaad masruufto yani waxaweye istimtaaceedu inuu ku bannaan yahay daraaddeed oo ku istimtaacayso taasay muqaabil u tahay marka waa min qabiil mucaawada haddana maca daalik waxaa la siiyey hadduu ixtisaabo oo uu ikhlaas iyo markaa inuu eh, ajar ilaahay kaga doonayo niyeysto waxaa la siiyey xukunkii sadaqadda inay yeelanayso oo fadli sadaqa uu ku helaayo haddii isagoo iska khaafila oo aan niyadaa la imanin oo masruufka iska bixiyo dee ajar kuma helayo hadduu laakiin niyo marka waxa weeye ula yimaado uu niyeynaayo inuu ilaahay ajar kaga doonaayo oo amarkii dee waxaweye inuu masruufo fulinaayo hadduu niyadaa ku bixiyo markaasu wuxuu noqonayaa ma'juur mid ajar ka helaya ayuu noqonaya saas aawadeed wakhtiyada marka waxa weeye ramadaanta tobanka dambe marka waxa laylatuqadrigii loo filaayo waxa fiican masruufka in la bixiyo habeenka isku jira si waxa weeye marka infaaqa la bixinaya ay ugu beeganto yani leylatu qadrigii si ay ugu beeganto inaad maalintii bixiso waxaa ka fadli badan iyadoo habeenku isku jiro ay inaad markaa bixiso si waxa weeye markaad ay taasi dhacdo ay kuugu beeganto habeenkii leylatulqadriga leylatulqadriga fadligiisina dawa weyn xadiidkani waxyaalaha uu ku tusinaya waxaa ka mida nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa eh, u tilmaamay inaanu xanuunkan u dhimanayn inaanu xanuunkan markaa sacad u dhimanayn inuu u tilmaamay ou yidhi wacasa casa an yarfacaka fayantafica bika naasu wayudara bika aakharuun yacni waxaan rajaynayaa allah inuu ku kor yeelo xanuunkanna kaa kiciyo kuna kor yeelo dabeedna ay kugu intifaacaan dadna ay kugu dhibaato mutaan sidii baana dhacday xanuunkii ilaahay waa ka kiciyey waxa weeye futuuxaadkii qaarkood buu markaa waxaan yani furtay oo markiisa marka waxaan yani dhulka qaarkood dhul badan furtay dad fara badan marka islaamnimadooda sabab u ahaa waqtiyada qaarkood marka waxa weeye xagga iyo marka waxawe ciraaq wax ka mida ah uu ka noqday marka waxa mas-uul marka ka noqday oo barasaab ka noqday yani marka waxa weeye wuxuu sii noolaa markii xanuunkan u xanuunsanayey konton sane wax ku dhow buu dib u sii noolaa dhowr iyo afartan weyn ama konton wax ku dhow ayuu dib usii noolaa markanna wuxuu lahaa inan qura ayuu lahaa ubad badanna waa dhalay oo inama iyo hablabale oo labiyo toban hablood ka mid yihiin oo tobaneeye inan marka ay ka mid yihiin sagaal ama sideed inan ayuu dhalay oo kacaamay laba iyo toban hablood ayuu dhalay marka waxaweye dib waa ka tarma yani wakhti badanna saasuu sii noolaa dadka ku intifaacaya waxaa loo jeedaa muslimiinta dadka ku dhibaatoonayana waxaa loo jeedaa gaalada gaalada ayaa loo jeeda waxaa kaloo ka mid a wakhtiguu waaliga ahaa oo barasaabka ahaa waxaa loo keenay dad murtadiina oo diintii ka laabtay deedna toobadduu u qabtay toobad keena buu yidhi qaarkood baa toobad keenay waa sii daayey kuwii kalaa diiday inay toobad keenaan iyagana waa laayo wuxuu u dilay xaddu ridda man badala diinahu faqtuluuh waxay soo gelayaan kuwa ku dhibaatooday ayay soo gelayaan kuwa waxaweye sababtiisa ku islaamay iyo bilaadka lagu furtay iyo xoolaha badan ee markaa sababtiisa lagu qhaniimaystayna fa yantafica bika naasun ayaguna soo gelayan ay iyaguna eh, soo gelayan masaaisha laga qaadanayo waxaa ka mid ah in sunnada nabiga sala allahu alayh wasalam qur'aanka inay khasisi karto ama ay qaydi karto waayo wasiyadu waxay soo aroortay qur'aanka iyadoo itlaaqan min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn xad mucayana looguma yeelin qur'aanka waa la itlaaqay sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa qayday oo waxay ku qayday ulusiya wixii ka hooseeya ayay ku qayday ka badan inaan la dardaarmi karin ayaa sunnada laga qaadanaya taqyiidka iyo takhsiiskuna waa min qabiil bayaan bayaanka noociisa weeye sunnaduna markaa inay qur'aanka bayaaminayso way jirtaa litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim masaa'isha kale xadiidkaas lagala baxaayo waxaa ka mid a ah in waxa weeye nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu masaalixda dadka ku dadaali jiray masaalixdooda sida aslaxa u aanu u eegi jiray waxaa kaloo ka mida uludku inuu ka mid yahay yacni markaa xadka kasrada inuu ku jiro oo kasiir la ictibaarinayo wathuluthu kaiir waa ka xadiisku markaa tilmaamaya waa ka xadiisku tilmaamaya xadiiska can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaama rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam abii hurayra waxauu yidhi qaama rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baa kacay oo istaagay xiina anzala allaahu caza wajalla goortuu allah ku soo dejiyey caza ilahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne wa andir cashiirataka alaqrabiin wa andir u dig cashiirataka qaraabadaada iyo qoyskaaga alaqrabiina dhowaanshaha badan u dig markii aayadda allah soo dejiyey nebigu waa istaagay riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay korkeeda buurta ah inuu istaagay qaala wuxuu uhi yaa macshara quraysh ururkii quraysheedow aw kelimatan naxwaha ama kelmad la mida ayuu yidhi ishtaruu anfusakum nafihiinna marka waxa weeyaan iibsada oo yacni waxa weye allah ka iibsada bimacnaa taaca iyo khayr ku bixiya taaca iyo khayr iyo wanaag eh, ku bixiya xumaantana marka iska daaya haddaad saas samaysaan yanii dee janna nafihinni ku iibsateen ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum amwaalahum biana lahum ljanna la ughni cankum min allaahi shay'a idinkama anfacayo idinkama daafacayo ama idinkama taraayo cankum xaggiinna min allaahi yacni allah iyo cadaabkiisa xaggooda markaa waxaa kama tarayo shay-an waxba cadaabka ilahay waxaan idinka daafici karaa ma jiro yaa banii cabdimanaaf reer cabdimanaafw laa ughni cankum min allaahi shaya xagga ilaahay waxba idinka tari maayo can rabbi ka baqa yaa cabbaasu ibna cabdilmualib cabbaasow ibna cabdilmualib ina cabdimualibow munaado kalay noqonaysa munaada mudaaf ay yabna cabdilmualib laa ughni canka min allaahi shaya xagga ilaahay waxba kaaga tari maayo yaa safiyatu safyaay waa safiya bintu cabdilmualib cammata rasuuliillaah ay yaa cammata rasuuliillaah allah rasuulkiisa tii u eeddada ahayday eeddadii rasuulka ahy calayhi asalaatu wasalaam laa uqni canki min allaahi shaya xagga ilaahay waxba kaa daafici kari maayo ha isku kay hadlayn allah ka baq oo keliga caabud wa faatimatu faatimaay binta muxammadin ina muxammadey saliinii i weydiiso min maalii xoolahayga iga weydiiso maa shi'tii waxa aad doonto ay alladii shi'ti kii aad doonta iga weydiiso laa uqni cankii min allaahi shaya xagga allah waxba kaaga tari maayo oo waxaan kaa daafici karaa ma jiro macnaa aniga isku kay hadlayna ee waxaweeye nafihiinna ku dadaala inaa waxa weeye naar wix idiin sababaya ka badbaadisaan oo khayrka la timaadaan oo markaa xumaanta ka tagtaan oo dembiyada iska ilaalisaan oo allah keligii caabudaan allah keligii a caabudaan xadiiskan marka wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii aayaddaas ku soo degtay isagoo fulinaya waandir andir cashiirataka alaqrabiin inuu waxaweye u dhawaaqay marka waxaweyan yani gaaladii quraysheed waa sabaaxaah caadadoodana waxay ahayd ruuxa war cusub hayaa ayaa dhawaaqi jiray marka uu sidaasoo kale ku yeedhana xaggiisaa loo soo marka waxaweeye yaaci jiray markaasaa loo iman jiray markaasuu dabeedna khabarka uu hayo iyo warka uu hayo ayuu sheegi jiray sidii markuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam quraysh waa ku soo ururtay yani waxaweye aad baa markaa la isugu yimi halkaasu dabeedna kala hadlay oo marka waxa quraysh markaa si caama ah, fa camma wakhasa waana caam yeelay waana khaas yeelay marna quraysh buu si guud ula hadlay marna hoos buu u soo degay oo raaskiisiibuu si gaara ula hadlay bani cabdimanaaf haddana hoos usii degay ilaa adeeradii eedooyinkii u gaadhay ilaa inantiisii markaa u gaadhay waxaanu tilmaamayaa ruux walba camalka uu isagu shaqaystaa inuu anfacaayo hadduu gaaloobana cid wax u taraysa inayna jirin qofka hadduu gaaloobo cid wax u taraysa inayna jirin in muqarabiinta qaarkood uu markaa la yahay qaraabo la yahay badbaadin mayso mid badbaadinayso wax u taraysa maaha maxaa laynoo sheegay qur-aankaba waxaa laynoogu sheegay yacnii inaan nebi nuux dhalay dee markuu gaaloobay marka waxa weeye waa ina nebi lama odhanoo lama badbaadin yaa bunaya arkam macanaa walaa takun maca alkaafiriin qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyawma min amri illaahi ila man raxim waxaala baynahuma almawju fakana min almughraqiin dadka kale sidii loo qarraqayey ee gaaloobay ayaa isagana loo qarraqay oo biyihii loogu halaagay labadii dumare ay kala qabeen nebi luut iyo nebi nuux ee gaaloobay ama munaafiqeeyey yagana waxa weeye waxay noqdeen qaar naarta gelaya noqdeen kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni falam yughniya canhuma min allahi shay'a wa qiila idkhula annaara maca adaakhiliin lama odhan waa marwooyin nebiye qabaane yaga sii daaya lama odhan waxaa lagu yidhi markaa naarta gala dadka kale gelaya idinkaa farqi ka lahayn siday u gelayaanoo kale u gala saasaa lagu yidhi sidaas ayaa lagu yidhi marka waxay ku tusinaysaa inaan marka waxa weeye ruuxu aanu isku hadlayn camal xu intuu la yimaado ciddaasaad qaraabo la tahay ama ciddaasaa kuu shafeeco qaadaysa ama wax la inaan isku hadlayn baa laga qaadanaya qofka camalkiisa ayaa anfacaya man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu waa jiraanoo marka waa soo aroortay dadka marka wax ahlu kabaa'irka ah ee asalkii tawxiidka ku dhintay dee in waxa weeye ay dhici karto in loo shafeeco qaado ama shafaaco marka horeba lagaga badbaadiyo naarta ama derajada sare loogu qaado shafaaco ama markaa naarta markay galaan dabadeed shafaaco laga soo saaro waa dhacdaa laakiin waa goorma waa markii asalkii tawxiidka qofku ku dhinto iyo asalkii islaamnimada ya shirkul ka maran yahay xaaladda noocaasa ayay dhici kartaa dee in loo shafeeco qaado lakiin hadduu gaalnimo ku dhinto wax shafaaco hataa anfacaysaa ma jirto wax shafaaco anfacaysaa ma jirto markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qoraysh si caam ugu yeedhay wuxuu ihi ishtaruu anfusakum ya yani waxa weye taqwo la kaalaya allah keligii caabuda nafihina ilaahay ka gata janno ku beddesha anigu waxaan idinka daafici karaa ma jiro markii dambe wuxuu ihi raba cabdimanaafow yacni xaggiinna eh, yani cadaabka ilahay idinkama daafici karo yani sababtii cadaabka marka eh, idinka daafici lahayd waa inaad la timaadaan oo iimaan iyo camal saalixa la timaadaan adeerkiibuu u yeedhay eeddadiibuu u yeedhay ilaa inantiisiibuu soo gaaray eh, waa maalintii uu yidhi marka abulahab uu yidhi tabban laka saa'ira alyawmi ali haada jamactana waa adeerkii ruma oo aabihii la dhashay baasaa ku odhanay war waxaad isuu kaa yeedhe ma waxaasaa khasaare ha ku sugnaadeen ma waxaasaa buuri ama khasaare ha ku sugnaadeen marka dabeedna waatay ku soo degtay suuratu tabbat waatay ku soo degtay tabbat yadaa abii lahabin watab yacni ilaa aakhiri suura marka waxaa laga qaadanayaa inuu ruuxu marka waxa camalka saalixa iyo wanaagga ku dadaalo iyo toobadda iyo marka khayrka inuu ku dadaalo cid kalaa kuu shafeeco qaadaysana inaanu isku hadlayn yani allah inuu baryo inuu tawxiidka marka la yimaado yani marka taas iyadaaba marka loo baahanya ya inuu ruuxu la yimaado waa inaanu odhan yani ciddaasaa marka waxa weye anigu eh, ama dhal awliye weeye kani oo marka maadaama dhal awliye de uu yahay waxa weye wuxuu doonu iska samayn karaa wax jira maaha waxaas wax baaila wey waxaan waxba ka jiro yani waxaan waxba ka jirin weeyaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk